adduunyada barabtankii bilowda bilowgii adduunyada barabtankii bilowda bilowgii adduunyada halkankee bilowdaa bilowgii adduunyada beratankee bilowdaa barbardhac iyo badin bafi kale lawaa barbardhac iyo badin bafi kale lawaa abiya xumaantiyo hooyadaya weeyaan aqay dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha duur idaacadda kulmiye magaalada muqdisho maqal wanaagsan dhegeystayaal meel weliba aad joogtaan waa sabti weeyaan waana afariyo tobanka oktoobar sanadka waa labada kun saddex barnaamijka ciyaaraha doorida hadda kulmiye magaalada muqdisho waxaa ku dhegeysan doontaan qodobo ay ka mid yihiin ciyaaraha yurowga isreebkiisii oo jira iyadoona waxaynu ognahay in xalay kulamo badan ay jireen kulankii xiisaha badnaa holland iyo weliba xulka wadanka faransa oo faransiiska laba gool iyo hal ku garacay xulka wadanka netherland sidoo kale xalay waxaynu ognahay in wadanka portugal ee saddex gool iyo labo ay ku garaaceen waxaanu eegi doonaa waxyaabihii laga diiwaangeliyay iyadoon ay jiraan kulamo xiise badan talyaaniga oo difaacanaya yuroga ayaa waxaa ula ciyaari doonaa caawa tobanka habeennimo oroobi dhiman xulka wadanka malta italy garoonkooda ayay kusoo dhaweyn doonaan malta sidoo kaleeto waxaynu eegi doonaa kulanka xiisaha badan ee u dhexeeya xulka qarankeena soomaaliya oo ciyaari doona iyadoona xulka qarankeena soomaaliya inu urajeen doono in markaa ay guul ay ka gaaraan ee xulka wadanka niger oo caawa labaiyo tobanka maqribnimo iyo daqiiqo soomaaliya waxay la ciyaari doontaa xulka wadanka niger waa kulan markaas dabcan farindheliya iyadoona aynu ognahay xulka wadanka niger waa niger weeyaan ay ka mid tahay xulalka markii la eego soomaaliya isku mid yihiin oo kulmadii ugu dambeysay baa wada garaacayay laakiin waxaynu u rajeyn doonaa xulkeena soomaaliya kulanka inuu guul gaaro iyadoona aynu ognahay in kulmada soo socda ee uganda iyo soomaaliya ay wada ciyaari doonaan labaatanka nofembar soddon iyo maalin kadib oo soomaaliya ay ciyaari doonto isreebka ee labada kun lix iyo labaatanka ee mundiyaalka dunida waxaynu eegi doonaa waxyaabaha ee ciyaaraha la hadalhayey dhanka suuqa kaliibsiga waynu eegi doonaa dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkeena ciyaaraha idaacadda kulmi magaalada muqdisho dhegeystayaal haddii aynu ku bilaabnona barnaamijkeena ciyaaraha idaacadda kulmi magaalada muqdisho haddiinu ku bilaabno xulka qarankeena soomaaliya ayaa ciyaari doonaa waxaana markaa dabcan ay wada ciyaari doonaan xulka wadanka ee nager markaynu eegno kulankan waa kulan frendly ama kulan saaxiibtinima iyadoona markaa la isku diyaarinayaan xulka qarankeena soomaaliya in markaa kulmada soo wajahan ama kulmada soo socda isreebka ee mundiyaalka dunida labada kun lix labaatanka markan isku diyaarinayaan xulkeena qaranka markaynu eegno kulankii ugu dambeeyey uu ciyaaray waa kulankii tanzania laba gool iyo hal lagu garaacay xulkeena qaranka soomaaliya markaasina laba gool wadar ahaan saddex gool iyo hal xulka qaranka soomaaliya lagu garaacay waana koobka jan cab la yidhaahdo isreebkiisii oo markaasina xulkeena qaranka soomaaliya gebi ahaanba tartanka laga reebay waxaan ugu dambeysay inay ciyaaraan xulka qarankeena soomaaliya soddonkii ju waa soddonkii julay weeyaan sanadkii hore labada kun labaiyo labaatanka marka julay muddo weeyaan ugu yaraan maysan ciyaarin sideed bilood sagaal bilood ilaa iyo waxa weeyaan maysan ciyaarin xulka qarankeena soomaaliya marka iyadoona loo baahanyahay in marka markii la eego in kulamada isdaba joogah ciyaaraan si ciyaartooydeena qaranka soomaaliya fursad fiican ay u helaan marka iyadoona sidoo kaleetana kulanka uu noqon doono kulankan caawa xulkan qaranka uu la ciyaari doono labaiyo tobanka maqrinimo xulka wadanka ee lagu magacaabo nature kulankaasina marka kulan xiiso badan ayuu noqon doona iyadoona xulka qaranka soomaaliya kulankan haddii ay badiyaan wax badan ay ka keeni karayaan kulamada kale soo wajahan ama kusoo wajahanba markaynu eegno xulka wadanka lagu magacaabo nature waxaa la saadaalinayaa in ciyaaryahaano markaasi muhiim ay ka maqan yihiin oo waxaa ka roon xulkeena qaranka soomaaliya iyadoona markeenu eegnana kulankan uu noqon doona kulan markaasi xiis aada iyo aad u xiiso badan markaynu eegno xulka qarankeena soomaaliya waxaa jira kulamo markaasi dabcan uu ciyaari doono bilaha soo aadan iyadoona kulamadaasi yihiin kulamo markaasi dabcan aada iyo aad u xiiso badan loona baahaya xulka qarankeena soomaaliya in markaasi dabcan ay guul gaaraan sidoo kaletana ay dhibco markaasi muhiim ay qaataan Eh, markii aynu eegnana eh, waxaa jira ciyaaryahaano aada aad u daa oo xilli ciyaareedkan eh, kasoo muuqan doona kulamada xulalkeena uu ciyaari doono waxaana xulkeena soomaaliya ay yihiin ciyaaryahaano ay haystaan weeyaan ciyaaryahaano markaasi dabcan aad iyo aada u daayara waxaa jira ciyaaryahaano ugu yaraan labaatan ilaa iyo saddex iyo labaatan sano ee yimid wadamo badan ay ka yimaadeen sida ciyaaryanka lagu magacaabo eh, salim cabdi oo ka yimid wadanka eh, ama u s a america ciyaaryahan waxaa jira layihahdo saadiq cilmi oo isaga norway ka yimid oo inaba aan caadi ahayn waxaa jira ciyaaryahanka lagu magacaabo xaaji cabduqaadir oo isaga wadanka sbain ka yimid xuseen cabdikariim ayaa kamid ah wadanka finland ka yimid cumar jaamac ayaa kamid ah ciyaaryahanada ugu khatarta badan ee eh, sanadkan wacdareen karaya wadanka finland ayuu ka yimid waxaa jira ciyaaryahanka lagu magacaabo fahad maxamed oo isagana ka yimid wadanka finland waxaa jira ciyaaryahanka lagu magacaabo cabdishariif oo isagana ingiriiska ka yimid zakariya xasan oo wadanka england ka yimid maxamed awad isagana maalta ka yimid halka ciyaaryahanka lagu magacaabo ciise ismaaciil sweden ay ka yimaad dhammaan tirada guud ciyaartooyda waxaa leeyahay ugu eh, waa sideed iyo labaatan ciyaartooy hadda waxay ku sugan yihiin wadanka morocco oo qabanqaabo ama diyaargarowgii ugu dambeeyey ayay markaa dabcan sameynayaan iyadoona eh, wadanka niger la ciyaarayaan Eh, markaynu eegna ciyaaryahaanadaasi waa ciyaaryahaano aad iyaad u khatar badan iyadoona eh, markii la eegana xulka qaranka eh, kulamada kusoo wajahaan uu yahay kulamo markaasi dabcan aad iyaad u adag tusaalahaan kale gruubka ay ku jiraan waa gruub markii la eego xulkeena qaranka soomaaliya dabcan aad iyo aad u khatar badan oo markii la eego tusaalahaan oo kale soomaaliya kulmadii ugu dambeysay dhibco badan ayaa laga qaadanaya laakiin waynu rajeynayaa xolkeena qaranka in markaas dabcan guulo markaasi muhiim ah uu gaaro markaynu eegno kulanka kusoo wajahan saddexiy tobanka nofembar soomaaliya waxay la ciyaari doontaa wadanka waxay la ciyaari doonaan wadanka algeria sidoo kalena waxay la ciyaari doonaan uganda ayay la ciyaari doon labaatanka nofembar kadibna kulamadaasi haddii dhibco markaasi ay qaataan xolkeena qaranka waxaa weeyaan meel fiican ayay ka gaari karayaan waxay ku jiraan grubka gruupka g markii la eegana wadanka waxaa hogaaminaya algeria sidoo kaleeto bosnia genewa sidoo kale waa geni weeyaan sidoo kaleeto mozambique soomaaliya iyo uganda marka wadankan algeria ayaa ah wadanka ugu khatarta badan ee gruubkan soomaaliya iyo algeria way iswajihi doonaan algeria ciyaaryahaano badan ayay haystaan sida ciyaaryahanka lagu magacabo riyaad maxreys iyo ciyaaryahaano kaleeto aad iyo aad u khatar badan oo markaa waxaa weeyaan ka mid ah ugu khatarta badan ee soo maray horyaalka bermeliga ciyaaryahanka riyaad maxreys marka marka gruubkan waxa weeyaan laba gruub ah, waxaa loogu baahan yahay laba xul inay kasoo baxaan wadanka koowaad iyo wadanka labaad marka soomaaliya waxaa loogu baahan yahy uganda ay garaacaan mozambiq ay garaacaan guinea ay garaacaan bosnia ay garaacaan algerina waxa weeyaan ugu yaraan dhinac ka qaataan marka laakiin bruniga mar waliba waxa weeyaan waa uu wajiib badan yahay waxaa macquula in gruubkan xulkeena soomaaliya uu kasoo baxo oo wadamada algeria iyo wadamada kaleeto uu garaaco marka Eh, kolweyn eh, wax badan aynu rajeyn doonaa sanadkan xulkan qaranka soomaaliya waxaa aad iyo aad loo amaanayaa eh, macalinka xulka qaranka oo markaa dabcan la saadaalinayo sanadkan in xulkan qaranka soomaaliya meel fiican uu gaarsiin doono dhegeystayaal markaan dhanka kalena haddiinu eegnana ciyaaraha la ciyaari doono xulalka ayaa la ciyaari doonaa todobaadkan gudihiisa oo markii la eego waxaa xulalka u dhammaan doona maalinta arbacada kadibna waa lasoo laaban doonaa khamiista iliyo jimcaha horyaalada ayaa soo laaban doonaa markii la eegana kulanka ugu xiisaa badan wiiga soo socda ama toddobaadka soo socda waa kulanka ganars iyo weliba kooxda kubadda cagta chelsea oo iminkanba diyaargarow cajiib ayay sameynayaan ciyaartooyda ganars iyo weliba chelsea oo aan markaa xulalkoodii aan looga wicin markaynu eegnana waxaa jira kulamo xiise badan wadanka talyaaniga oo waxa weeyaan eh, sanadkan doonaya mar kale inuu markaa dabcan difaacdo yuroga labada kun eh, saddex iyo oo afar iyo labaatanka weyaan ayaa waxaa eh, la leeyahay waxaa markaa dabcan sanadkan ah macquul ah in markii la eego grupka uu ka hari karayo maadaama italy iyo weliba ukraine min toddoba dhibcood ay leeyihiin gruubkana keliya waxaa looga baahan yahay wadanka laba wadan ayaa looga bahan inay kasoo baxaan hadda england ayaa hogaaminaya gruubkan oo kulamadii ay ciyaareen saddexiy toban dhibcood ay leeyihiin shan kulan oo ay ciyaareen halka afar ka mid a ah ay badiyeen italy waxa weyaan afar kulan oo ay ciyaareen laba jeer ay badiyeen hal jeer ay barbadhac galeen marka ingiriiska aan iraahday wadanka italy eh, saddexda kulan kusoo wajahan waa in markaasi dabcan uu badiyaa si uu dabcan eh, yuroga labada kun afar labaatanka uu iska xaadiriyo oo dabcan yimaado eh, difaacdana yuroga labada kun markan eegno caawa waxay wada ciyaari doonaan xulka wadanka maalta maalta waa gruubka ugu liita ama xoolalka ugu liita gruubkan waa gruub c maalta shantii kulan ugu dambeysaba dhammaanba waa la garaacay oo kow iyo toban gool ayaa laga dhaliy keliya hal gool ayay dhaliyeen marka malta oo waxa weyaan kulankan italy dhibcaan muhiim ayuu ahaan doonaa inay markaasi ay qaataan markii ugu dambeysay maalta iyo italy ay wada ciyaaraan waxa ay ahayd labaatankii maaj waa sanadkan aynu ku guda jirno weyaan markaasina laba iyo hal ayaa wadanka italy ay ku garaaceen xulka wadanka malta marka kulankan waa kulan xiiso badan weyaan eh, halka talyaaniga shantii kul ugu dambeysay afar jeer ay ambitin yihiin eh, kulankii ugu dambeeyeyna waxaa garaacay oo kulmadii ugu dambeysay shantii jeer ugu dambeysay mid ka mid a ah waxaa garaacday xulka wadanka spain oo laba iyo hal ku garaaceen Eh, yeremiyo ciyaaryahanka lagu magacaabo yerembino iyo waliba josulu ayaa labada goolba ka dhaliya italy markii ugu dambeysay wada kulmayeen sbain iyo waliba xulka wadanka malta marka gruubkan waa gruub markaasi dabcan aad iy aad u khatar badan weyaan ingiriiska kaalintakooda ayuu kusoo bixi doonaa haddii uu garaaco toddobaadkan gudihiisa wadanka itali marka talyaaniga kulanka maalta markii ay ciyaaraan haddii dhibciya qaataan ingiriiska waxa weyaan waa kulan in aanan caadiyaen ah, toddobaadkan ayaa la wada ciyaari doonaa mar kulankaana waa kulan xiiso badan halka xulka wadanka denmark uu la ciyaari doono xulka wadanka kazakhistan halka wadanka ukraine ay la ciyaari doonaan ayna soo dhaweyn doonaan xulka wadanka north macedonia kulankaasna waa xiiso badan aad iyo aad u xiiso badan yahay marka waxaanu eegi doonaa markan kulamadii la ciyaari xalay markaynu eegnana ah kulmadii la ciyaaray xalay waxaa jira kulamo xiiso badan kulanka uga xisaab badnaa waa kulankii dhexmaray xoolalka holland ama netherland iyo wadanka faransiiska ama faransa markaynu eegno xulka wadanka faransa waxa weyaan waa mid kamid ah wadamada uga cajiibsan sanadii ugu dambeysayba ciyaaryahaano inabaanan caadin ayuu haystaa wadanka holland ayay labayo hal garaaceen markaynu eegnana kulanka wuxuu ahaa kulan xiiso badan oo xulka wadanka holland ay kusoo dhaweeyeen garoonkooda weyn ee john crove arena stadium laakiin waa la garaacay oo laba gooli hal ayaa lagu garaacay iyadoona eh, markaynu eegno kelin babe laba goolba asaga ayaa ugu shubay halka ciyaaryahanka kale lagu magacaabo eh, hatman oo isagu markaa goolka kale keenay oo goolka koowaad marka labo gool iyo hal ayay sidaas ciyaarta ku dhamaatay kelin babe waa mid ka mid a ah ciyaaryahanada u khatarta badan dunida marka waxaana la aaminsan yahay ninkan mustaqbalka inuu noqon doono ciyaaryahanka ugu goolasho badan taariikhda xulka wadanka faransiiska hadda olofia jerut iyo weliba eh, waxa weyaan isaga ayaa ah ninka goolasha ugu badan dheliyey ciyaaryahankan markii la eego eh, xilli ciyaareedka ama toddobaatan labo kulan uu ciyaaray xulka wadanka faransa wuxuu u dheliyey afartan gool marka wax ka yar labaatan gool ayaa uu dhiman inuu noqdo kan ugu goolasha badan taariikhda samara ee xulka wadanka faransa labaatan iyo kow ah ayuu caawiyey afartan iyo labo u dheliyey marka celian imbabe isagu aadiyadee loo ammaanaya markaynu egno eh, waxaa iska hor yimid ninka la yidhaahdo ronaldo cuman iyo weliba jedi disham waa oo aad iyo aad u cajiibsan eh, xilli ciyaareedkan eh, xulka wadanka faransiiska ciyaaryahaan inabaan nacadiin ay haystaan oo kabtanka ah colomeni oo ciyaaryahan kale inabaan nacadihayn coman clisman jowomeni ninka lagu magacaabo rabiot ciyaaryahan kale ayaa jira oo inabaan nacadihayn isagu waxa weyaan waayadanba uu ka ciyaarayay booska ee garabka midig oo difaaca ah waana ninka lagu magacaabo jonathan glows sidoo kaleeto ibrahim canote isagana waxaa weya mustaqbalka wuxuu rajeynaya inuu noqdo sida virgil vandage oo kale lucas hernandes iyo t hernandes labada walaalah iyo weliba golhay mignan ayay shaxdii xalay kusoo bilaabeen halka xulka wadanka holland iyagu waxa weyaan ciyaaryahaano kale ay haystaan aad u khatar badan sida ciyaaryahanka lagu magacaabo virgil vandage nathan ake hatman shafi simones danfros wigorosti oo waryahankii hore kooxda kubadda cagta united iyo ciyaaryaana kale markaynu eegno xulka wadanka faransa lixdii kulan ugu dambeysay oo yuroga isreebkiisa ay ciyaarayeen gabi ahaanba lixdaba way wada badiyeen lix kulan ayay ciyaareen lix ayay badiyeen wax gool ah oo markii la eego ama wax guuldaraha maysan kala kulmin sidoo kaleetana markiaynu eegnana barbadhacan maysan galin waxay dhaliyeen saddex toban gool keliya waxaa laga dhaliyay hal gool waana goolkii xalay laga dhelinayay marka faransiiska waxa weyaan durba uba sooba uba soo baxay soo gudbayba oo kaalinta koowaad ayaa ninkan ama aan lirahda xulka wadanka faransa eh, uu ka soo baxay markaynu eegno gruubkan eh, keliya laba wadan ayaa looga baahan yahay sida guruubyada kale xulka wadanka faransa ayaa hogaaminaya griiga oo sanadkan oo aad iyo aad u khatar badan xulka wadanka holland ama netherland ireland iyo weliba gabratalna labadaasi wadan aireland iyo weliba gabrata waa la socdaalinaya inay gebyahaanba gruubka ka hari karayaanba gebyahaanba marka laakiin waxaa sahaya gariiga iyo weliba xulka wadanka netherland marka faransiiskana way wacdareynayaan oo xalay laba laba gooli halay ku garaaceen xulka wadanka netherland xulka wadanka ee burtuqal iyaguna way badiyeen waxay saddex gooli laba kaga badiyeen xulka wadanka slovakia eh, iyadoona xalay uu markaa uu wacdareeyey ninka la ronaldo marka gruubkan ma horeba soo baxeenba oo gruubka bortuqiiska uu hogaaminayo waa gruub j weyaan ama ja xulka wadanka portuqal ayaa kuwii labaatan dhibcood ay leeyihiin marka waa gruub inamaanan caadi aan xilciyaareed qurux badan ay qaadanayaan waxa ay ka mid yihiin wadamada xilciyaareedkan yuroga ambitika toddoba kulan way ciyaareen toddobada jeerba way badiyeen toddobiiy labaatan gool ayay dhaliyeen markaa sanadkan bortugiiska caadi maaha oo sanad qurux badan ayay qaadanayaan halka keliya laga dhaliyey toddobadaasi kulan laba gool toddobiiy labaatan kulan way ciyaareen keliya waxaa laga dhaliyay laba gool taa oo ku cadeyneysa in sanadkan waxa weyaan xulka wadanka bortugiiska inabaan caadiya laakiin wadamada gruubkan ku jira wadamo iska macquula slovakia luxembourg bosnia ireland marka wadamadaasi waxa weyaan eh, bortuqiiska marka waqtigoodii way ka faa'idaysteen way garaaceen eh, marka waynu arki doonaa haddii weligeeda kaleeto eh, xulka wadanka bortuqiiska markaay sii wacdireen doonaan lakiin sanadkan waxay ka mid yihiin ama loo saadaalinaya wadamada eh, dabcan ku guuleysan karaya koobkan marka la eego kulmadii ugu dambeysay ciyaareen xulka wadanka bortuqiiska tusaalaaan kale waxay xalay ku garaaceen slovakia laba saddex gooli hal waxay ku garaaceen sagaal gooli waxba xulka wadanka luxembourg bortugiiska waxay garaaceen xulka wadanka slovakia hal gooli waxba ireland hal gool ay ku garaaceen waxay garaaceen bosnia oo saddex gooli waxba waxay lix ku garaaceen xulka wadanka luxembourg halka ay garaaceen eh, xulka wadanka waxa weeyaan kulmadii ugu dambeysayba marka guuldaro waxaa leeyahay xulka wadanka bortuqal waxaa guuldaro ugu dambeysay tobankii december sanadkii hore labada kun labaiy markaasina world cabka waxaa garaacay oo wareega kuwaatar finaalaha xoolka wadanka morocco ayaa hal gool iyo waxba ku garaacay oo wareega kale oo semifinaalka ay u gudbeen markii ugu horeysa taarikhda xolka wadanka morocco markaasna goolka guusha waxa uu dhaliilay ciyaaraanka lagu magacaabo yuusuf al naseri oo u ciyaaraa kooxda kubadda cagta safilia markaas ayaa ugu dambeysay waa tobanka decembar labada ayaa ugu dambeysay in ay guuldaro ay kala kulmaan ama guuldaro markaasi kasoo gaadho xulalka kale marka xaleyna way badiyeen ronaldona uu sii wacdareynayaa weli waxa uu yahay ciyaaryahanka taariikhda xulalka markii la eego isaga ayaa ah ninka ugu goolasha badan dunida markii la eego xulalka isagoo markaasi dabcan eh, ronaldo waxa weyaan marba hadiiba gool u dhaliya rikoor ayuu sii jabinaya haddaba ronaldo ayaa bortuqiiska waxa uu ciyaaray laba boqol iyo labo kulan waxaana uu u dheliyey goolo gaaraya boqol labaatan iyo lix gool waxaana uu caawiyey waa gool marka taa oo ka dhigan in aysan jirin ciyaar yahaan xolkiisii u dhaliyay boqol labaatan iyo lix gool marka waad dareemi kartaa eh, ronaldo weli sii wacdaranay isagoo markaas soddon iyo sideed sano jira ayaa weli waxauu muujinaya inuu yahay mid ka mid ah ciyaaryahaanada ugu wanaagsan ama mid kamid a ah ciyaartooyda ugu wanaagsan xilligan jooga xil ciyaareedkan markaynu eegno ronaldo waxauu dhaliyay kow iyo toban gool eh, kooxdiisa kow iyo toban goolna u ciyaaray lix goolna caawinaya uu sameeyey sidoo kaleetana xil ciyaareedkan portuqal lix kulan uu ciyaaray sideed gool ayuu sii marayaa master lama ama ronaldo weli waa uu sii wacdareynaya markaynu eegno xulka wadanka beljimkana xalay waxay garaaceen xulka wadanka austria saddex gool iyo laba ayaa lagu garaacay rumel lukaku weli waa wacdareynaya sidoo kale waxaa laga yaaban yahay ciyaaryahaan aada u khatar badan oo waxa weeyaan safilia u ciyaara waana ciyaaryahaan lagu magacaabo dudu lukebakio waa ciyaaryahaan marka beljimka u dhashay waa mid ka mid a ah jiilasha kusoo wajahan ama ciyaaryahanada mustaqbalka ee xulka wadanka beljimka markaynu eegno groupkan group f ay ku jiraan xulalka beljimka austria sweden azerbaijan an sidoo kale estonia shantaasi xul ama markaynu eegno shanta xul weyaan aad iyo aad beljimka kaalintakooda ayuu kaga soo bixi karaya halka australiana kaalinta labaad ay kaga soo bixi karaan laakiin sweden iyo azerbaijaan iyo dhammaan estoniana gruubka way ka hari karayaan yuroga soo socda labada kun afar labaatanka weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha door idaacadda kulmiye magaalada muqdisho markana dhegeystayaal haddii aanu eegnana waxaa lagu jiraa eh, fasaxa xulalka waxaa eh, lasoo laaban doonaa toddobaadka soo socda iyadoona horyaalada ugu waaweyn sida horyaalka bermeliga kooxda kubadda cagta sporis ay gacanta ku hayaan sidoo kaleetana halka spain real madrid halka eh, talyaanigana milan sidoo kaleetana markaynu eegnana kooxda kubadda cagta ee byr leverkusen oo jarmalka ah iyo weliba ee kooxda kubadda cagta b h a eegno waxaa jira horyaalka brmer leaga xil ciyaareedkan ciyaaryahaano markaa aad iyo aad u xun oo laleeyahay ciyaaryahaanadaasi uma qalminba in ay soo gataan kaxooda haddaba shabakada lagu magacaabo wos scor ayaa waxa ay soo saartay shax laga sameeyey saaxiyada ugu liita ama uga xun xilli ciyaareedkan horyaalka bermeliga kooxda ama kooxaha horyaalka bermeliga ka ciyaara waxaa ku jira kooxo badan oo xil ciyaareedkan ciyaaryahaano soo qaatay iyadoona ciyaaryahaanadaasina ay yihiin ciyaaryahaano markaasi dabcan xil ciyaareedkan ku xun ama ku xumaadayba kooxdooda markaynu eegno xil ciyaareedkan brmeliga oo kale waxaa laleeyahay ciyaaryahanada ugu xun lasoo saar waxaa kamid a ah ciyaaryahanka lagu magacaabo james traford oo golhayaha kooxda kubadda cagta ee eh, lagu magacaabo eh, banley sidoo kale waxaa jira ninka lagu magacaabo tores oo isagu waa bow torres weeyaan oo ciyaar ka xog cagta stanvilla isagu waxaa leeyahay ciyaareedkan waxaa lagu qiimeeyaa eh, lix dhibic lixdan iyo toddobo keliya halka ciyaaryahaanada kale sida ninka lagu magacaabo aronson iyo colin iyo weliba ashley young iyo kay hafartis iyo ciyaaryahanada kale sida ninka lagu magacaabo eh, james rodriguez waa james ninka lagu magacaabo jimines weyaan raul jimines sidoo kale ciyaaryaanka lagu magacaabo eh, college iyo weliba ciyaaryahanada kale sida ninka la yidhaahdo eh, amdoni dhammaan ciyaaryahanadaasi waxaa leeyahay waa ciyaaryahanada xilli ciyaareedkan ugu xun waxayna u ciyaaraan kooxaha eh, arsenal oo kayhafarta ayaa ugu jira inkastoo kayhafarta xil ciyaareedkan markii la eego uusan weli markaa la qabsan kooxda laakiin waxaa la aaminsan yahay mustaqbalka inuu noqon doono mid ka mid ah ciyaaryahanada ugu wanaagsan kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo gacanda sidoo kale shaxdan waxaa kasoo muuqday mount isaguo maanta weeyaan weli si toosa ah muuqsan la qabsan sidoo kaleeto eh, shaxdan waxaa ku jira ciyaaryahaano markaas dabcan eh, chelsea uu ciyaara sida ciyaaryahanka lagu magacaabo eh, dabcan ugujoog ciyaaryahaano kale inkastoo ugujoogu weli si fiican uusan u ciyaarin laakiin sidoo kale waxaa leeyahay ugu yaraan laba ciyaaryahan ka ah ayaa ku jira shaxda chelsea xil ciyaareedkan markii la eego dhanka kalena haddiinu eegnana kooxaha horyaalka bermeliga waxay doondoonayaan ciyaaryaanka lagu magacaabo tony cruz waxaana ka ah kooxda doonaysa kooxda kubadda cagta mancity ciyaaryaanka qadka dhexe ee reer jarmalka tony cruz ayaa lala xiriirinayaa inuu dhaqaaqo kooxda kubadda cagta mancity dhowrkii sano ee lasoo dhaafay tony cruz waxa uu door muhiima ah ka ciyaaray qadka dhexe ama uu ka ciyaarayay qadka dhexe real madrid waxaana uu ka mid ahaa tobankii sano ciyaaryahanadii u wanaagsanaa soo ama soo martayba kooxda kubadda cagta marangeyska haddaba xidigan qadka dhexe ee tony cros la yidhaahdo ayaa real madrid markaa waxaa laleeyahay waxa uu ka tegi doonaa xil ciyaareedkan kooxda kubadda cagta real madrid markii uu dhammaysto qandaraaskiisa isagoo afar sano jir ayuu kusoo biiray waxaana uu kasoo tagay kooxda kubadda cagta bayr munig lacagdan soddon milyan ay kusoo qaateen tan iyo ilaa markaas waxa uu ciyaaray afar kulan isagoo kula guuleystay tartanka champions leaga afar jeer iyo weliba saddexda ama saddex jeer horyaalka laliigaha wadanka spain hadda isagoo soddon iyo sano jir ah tony cruise waxa uu arkayaa fursadihii eh, uu dabcan kaga tegi lahaa maadaama ciyaaryahaankan eh, kooxda kubadda cagta real madrid markaanuusan ama macquul ahayn inuu shaxda koowaad uu ka helo maadaama ciyaaryahaano daayaraha ay soo baxeen sida federico filfardi jodi belgham iyo jomeni iyo ninka lagu magacaabo kamafinga iyadoona eh, qandaraaskiisa madrid uu dhacayo dhammaadka xilli ciyaareedkan tony cruise ayaa lala xiriirinayaa inuu si lama filaan ah ugu dhaqaaqo mid ka mid ah kooxaha ka ciyaara horyaalka bermeliga sida laga soo xigtay wargeyska lagu magacaabo defensive central kooxda kubadda cagta masiti ee horyaalka ingiriiska ku guuleystay saddexdii jeer ugu dambeysay ayaa bartilmaameed ka dhigan doonta ciyaaryahankan qadka dhexe haddaba tony cruis waxa uu isaga aad iyo aad u jeclaan lahaa inuu waayihiisii ku dhameysto kooxda kubadda cagta real madrid laakiin real madrid markan waxay arkayaan in ciyaaryahankan uu daa noqday beb guardiola xayaryahankan isaga ayaa soo saaray waayigii uu joogay markii uu joogay kooxda kubadda cagta bayr munige aad iyo aad u jeclaan lahaa maadaama tony crus ciyaaryahaan ahaan markii la eego uusan dhaawac badneen sidoo kaleetna waa ciyaaryahan jakatora kubad badan ayuu ninkan uu eh, dhisaa waa dhisaa weyn weeyaan ninkan aad iyo aad ayuu khatar badan yahay marka beb guardiola wuxuu doonayaa maadaama ciyaaryahaano ee eh, qadka dhexe ee eh, mancity markaan ay kasii dhammaanayaan xataa ciyaaryahanka kevin dugronia dhaawacla uu noqday marka wuxuu doonayaa nin weyn oo qadka dhexe lagu ilaaliya marka wuxuu doonaya mustaqbalka in ay wada ciyaaraan rodri iyo weliba kevin dubrunia iyo weliba ninka lagu cruz marka qadkan dhexe waxauu noqon doonaa haddii ay macquul noqoto mid ka mid ah qadka dhexe ugu wanaagsanaa horyaalka bermeliga soo mara waa uu ku biiro kooxda kubadda cagta masity marka masity iyagu waa koox xoog badan weeyaan iyadoona ciyaaryahaano dhowr ay soo qaateen xil ciyaareedkan sida ninka lagu magacaabo jeremy duku sidoo kaleeto ay soo qaateen ciyaaryahaanka mathias nunes sidoo kaleeto josco gavardiol ay soo qaateen ninka lagu magacaabo mattew covasich oo ay soo qaateen mattew weli waxa weeyaan sidii la rabay ma noqon marka beb eh, gordola waxa uu doonayaa ciyaaryahaankan tony cruz in uu yaraan laba sano ilaa iyo saddex sano uu sii haysto maadaama ciyaaryahaankan weli la aaminsan yahay in uu ciyaari karayo kubada cagta waa mid ka mid ah qadka dhexe u taariikhda marka ciyaaryahaankan tony ninkan innaba caadi maaha marka ugu dambeetii waxaa laleeyahay kooxda kubadda cagta masiti xil ciyaareedkan markii uu dhammaado waxa ay doonayaan inay soo qabtaan oo ay kooxdooda ay ku biiriyaan ninka lagu magacaabo tony cruis marka tony isagana waxa uu diyaar u yahayba inuu ku biiro kooxda kubadda cagta mancity waa haddii real madrid san doonin ciyaaryaankan inay sii haystaan dhanka kalena dhegeystayaal haddiinu eegnana weli maxamed saalax waxaa la saadaalinaya xil ciyaareedka markii uu dhamaado inuu ka tegi doono kooxda kubadda cagta liverpool maxamed saalax waa mid ka mid ah ee taariikhda ee ciyaaryahanadii soo maray kuwa ugu wanaagsanaa ah kooxda kubadda cagta liverpool agaasimaha kubadda cagta saudi baroliga ninka lagu magacaabo michel emenalo ayaa sheegay in xidiga garabka ugu ciyaara kooxda kubadda cagta liverpool mow saalax uu yahay shaqsiga uu aad iyo aad u jeclaan lahaa sidoo kaleetana uu doonayo in mustaqbalka u yimaado horyaalka wadanka sacuudi arabia saalax ayaa si aad ah loola xiriirinaya inuu eh, dabcan ka tago sidoo kaleetana uu aado ee eh, dhanka sacuudi arabia kooxda lagu magacaabo al-itixaad ayaa xil ciyaareedkan eh, waxa ay dalab ka gudbiyeen mow saalax milyan laakiin kooxda kubadda liverpool ayaa diiday hadaba kooxda marasaadka ka dhisan ayaa waxa ay qaadayaan markan in ay xilli ciyaareedkan markay haystaan ay iska iibiyaan maadaama ciyaaryahaankan markanba uu yahay da mow saalaxna waxa weyaan isagu qudhiisa xataa waxa uu shaaca ka qaaday in ciyaareedkan markii uu dhammaadaba uu ka tegi karaya kooxda kubadda cagta liverpool inkastoo xilli ciyaareedkan uusan macquulahayn haddaba waxaa laleeyahay suurtagalnimada uu saalax ugu biiri karaya horyaalka sacuudiga ayaa ah mid jirta iyadoo la filayo in kooxda sacuudi arabia ka dhisan ay dalab ay kasoo gudbin doonaan suuqa januari laakiin ma doonayaan kooxda liverpool january inay iibiyaan laakiin xagaaga soo socda waa macquul inuu ka tago wuxuu leeyahay eh, agaasimaha eh, horyaalka wadanka sacuudi arabiya wuxuu leeyahay mow waa lasoo dhaweynayaa waqti kastaba laakiin qofna laguma cadaadinayo ama ma lagu qasbi karayo inuu yimaado horyaalkan qofkii doonaya waa uu qofkii aan doonayna ma imaanayo leeyahay sidoo kale wuxuu leeyahay haddii qof uu doonayo inuu halkan yimaado oo ay jirto fursad uu kula shaqeeyo kooxaha kala duwan aad ayaan ugu faraxsannahay inaan helno sida ciyaaryaanka mow saalax laakiin mow waa shaqsi aan jecelahay uu leeyahay waxaana doonayaa in mustaqbalka u yimaado kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo itixaad waa alitixaad weeyaan sidoo kaleeto agaasimaha kubadda cagta ee horyaalka ee saudi barow league ayaa waxa uu shaac ka qaaday inay jiraan ciyaaryahaano kaleeto uu doonayo mustaqbalka inay yimaadaan wuxuu leeyahay waxaa jira tobanka sano soo aadan horyaalka sacuudi arabiya waxauu noqon doonaa mid ka mid ah horyaalada ugu khatarta badan ama horyaalada ugu saameynta badan dunida wuxuu leeyahay waxaa noo yimid ciyaaryahaano waaweyn ronaldo ayaa hogaaminaya sidoo kale waxaa jira karim wizema oo xil ciyaareedkii hore ku guuleystay abaalmarinta baalandioro sidoo kaleeto waxaa jira ciyaaryahaano waaweyn ee jooga sida neymar jr iyo ciyaaryahaano kale marka wuxuu leeyahay ugu yaraan tobanka sana soo socda waxaynu doonaynaa horyaalkeena inuu noqdo horyaal wanaagsan marka ujeedada ugu weyn wuxuu leeyahay waxaan doonaynaa in diyaaradda aynu saarno xidigaha doonaya horyaalka horyaalka sacuudi arabiya marka mow saalaxna aad ayaan u jeclaan lahayn ayuu leeyahay eh, agaasimaha kubadda cagta ee horyaalka wadanka sacuudi arabiya waxaa jira ciyaaryahaano kaleeto lala xiriirinaya horyaalka eh, ka tagaan horyaalkooda kadibna ku biiraan waxaa leeyahay kafin dubroni xataa beb guardiola waxaa leeyahay iska fasiixi doona xil ciyaareedkan haddii dhaawaciisii u badnaado mar kevin dubruni xataa waxaa macquula ah inuu ku biro kooxda kubadda cagta alitixaad ama kooxda kubadda cagta alnasar midkooda laakiin kevin dubruni weli mausan cadeen maadaama ciyaaryahankan uu dhaawac leeyahay kooxda kubadda cagtan masitana way sugayaan ciyaaryahankan haddii uu soo laabto waxaana la saadaalinayaa in ciyaaryahankan bisha kooiyo tobanaad shan iyo uu imaan karayo uu soo laaban karayo ciyaaryahankan System, Rev One, Shaoki. guud ahaana dhegeystayaal barnaamijka ciyaaraha door idaacadda kulmiya magalada muqdisho intan kusoo gabagabeena barnaamijkan barnaamijkiisa xigaan oo badan